alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sideedaad ee ka mid a kitaabkii cumdatulaxkaam ou iska lahaa alxaafid cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa baabul adaan oo ka tirsan kitaabu salaa wuxuu baabkan ku sheegi doonaa musanifku afar xadiid ayuu addinka ku sheegi doonaa baabkan addinka luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa ogeysiis ogeysiis ah al iclaam ayaa lagu yidhahdaa ogeysiis culummada alfaadda sharciga wuxuu khaas ku aho yidhaahdaan oo loo yaqaanaa waa dikri ama alfaad erayo khaas ah oo loo jideeyey asal ahaan si la isugu ogeysiiyo salaada wakhtigeedii inuu galay waajibka ah iyo si ay dadkii jamaacadu ay qusaysay ay u yimaadaan masaajidda ayib baabul aadaani adinka ayuu u baab yahay baabul aadaani miyaa idiin qormaysaa baabul aadaani a miyaa idiin qormaysaa a ogaada marka saas waa akhrista baabul aadaani adinkii ayuu u baab yahay can anasin anas waxaa laga wariyey anaskii ibni maalikin wal idin raacinayaa oo arki doona waliqaama haddii la yidhaahdo waa aqimitaanka can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi umira waxaa la faray bilaalun bilaal an yashfaca inuu labalabeeyo al aadaana addinka wa yuutira uu keli yeelo al iqaamata aqimitaanka xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa ayaad ogaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam bilaal baa adin mu-adinkiisa ahay raggii u addimi jiray ka mid ah bilaal bilaal marka dee adinka asagu iskama addininka waa in loo sheega siduu u adimayo waxaa la faray marka adinka iyo aqimku waxyaale ay ku kala duwan yihiin adinka inuu labalabeeyo labalaba maxaa la wadaa wuxuu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar soo laba maa allaahu akbar allaahu akbar buu laba jeer oo kale kanu celinahay maaqo isku noqonaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah waa labolabo ashhadu saasaa lagu celinaya laakiin aqimka marka allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuul llah xaya cala sala laba laba soo maa xabad xabad waayo kuwaas dayib oo aqimka laftirkiisa erayaal waxaa ku jira labalaba ah adinka ay waxay ku badan tahay labalabadu oo qaalib ku ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah salooma ashhadu muxamada rasuulu rasuulullah ashhadu ana muxamadan rasuulu waka waa labalabo labalabo jira kiiba laba jiraa lagu celinaya ayib marka adinka qaabkaasaa loo labalabaynaya aqimkana allahu akbar allahu akbar bas waa ka soconaysa ashhadu an laa ilaaha ila allah waa ka soconaysa ashhadu ana muxamada rasuulu rasuuluullah waa ka soconaysa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xay cala salaa xay cala salaa tii laba jeer lagu celinayo adinka tan male xaya cala salaa xaya cala alfalax allaahu akbar allaahu akbar awal hore afar jeera lagu celinay soo maa laa ilaaha illa allah waaba dhammaatayba marka alfaadda sharcigu ee adinku waa alfaad sharciya sidii ilaahay rasuulkiisu ugu talagalayn sidaan ahayna looma isticmaali karo waxaa jira dadka mu'adiniinta ahee adima khaladaad ay adinka ka galaan in la iska ilaaliyana ay muhim tahay tusaale ahaan waxaa ka mid ah allaahu akbar marka la leeyahay hamsada in la jido dadka qaar waxay allaahu allaahu akbar jiiditaanka hamsada la jiidahayo waa khalad macnaheeduna wuxuu noqonaya haddaa hamsada jiidid allaahu akbar ilaahay ma weyn yaha talo ma ilaahay baa weyn ilaahay weynaantiisu inuu shaki kaa gala soo khalad maaha hamsada isku jideen marka allaahu dheh waa qodob khaladka labaad waxaa ka mid a in la mado allaahu akbar baar baa qaarkood odhanahaya baar baar waa xayawaanaadka qayb ka mid magacood ilaahay haddaad marka xayawaan iyo bahal u magac uga dhigta war allaahu akbar aad tidhaah akbar baar ayana waa qalad allaahu akbar wey waa in la ilaaliya iyadoona waa sax oo arrinkaa la iska jiro waxaa ka mid ay culimmadu tilmaamaan in lagu dul istaago laa ilaaha ah, laa ilaaha bas taas ayada in lagu dul istaago haddana ila allaahu uu bilaabo oo meel daxa ka bilaabo dee laa ilaaha haddaad tidhi oo halkaa ku joogsato waqfiba meeshii ku samaysay waad ku gaaloobaysaa adigii addimhayaaba diinta ka baxaya yidhaah marka waxaa la rabaa israaci laa ilaaha ila allah ha kala reebin israaci ayaduna waa muhim in lagu baraarugo waxaa ka mid a ah marka adinka aad ku jirtid aqimka maaha markaad adinka ku jirtid salaada ereyga ee kusoo markay ku jirto inaadan ta'da ku dhawaaqin xaya cala asalaa soo lama yidhaahdo xaya cala asalaatu oo ta'dii aad ku dhawaaqday xaya cala asalaatu ta'da saarabti u xarakay xarakadaas ma qosayso waxaa laga wadaa xaya cala asalaata haddaad oo macnaha ta'dii aad ku dhawaaqdayd ayadana khalad baa ka imaanaya yidhahdeen oo khalad baa ka imaanaya ayib marka arrimahaasoo dhan waa in waxa weeyaan qofku muadinka markuu alfaada ku adimayo ama aqimayo uu isilaaliyo an yashfaca shafciga waxaa loo yaqaanaa tirada isleeg labo afar lix sideed walfajri walayaalin cashrin maxaa ka dambeeya washafci walwatri shafcigu marka waa tirada waxa isleeg labo afar lix sideed wixii hal hal ah koow saddex waa isdheeryihin soo maa shan toddoba waa waa tira isdheer ayaguna witr baa loo yaqaanaa marka umira waxaa la falay bilaalun bilaal yaa faraya nebiga sal alla alay waslam an yashfaca ya-da yafadaba kordhiga an yashfaca inuu labalabeeyo aladaana adinka wa yuutira uu keli yeelo aliqaamata aqimitaanka can abi juxayfata juxayfa aabihi waxaa laga wariyey wahab ibni cabdilaahi suwaa'iyi ahaa wahab ibni cabdilaahi wahab waa magaciisa ibni cabdilaahina waa diwaanayihiisa ina cabdulaahi wey assuwaaiyina waa meeshii loo aaneeyey ciddii loo aaneeyey qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid annabiya nebiga sala allahu caleyh wasalam walxal huwa nebiguna fii qubbatin teendho uu ku dhex sugan yahay teendho loo dhisay qubbadu waa teendha nebiga marka meel la dego loo dhisi jiro oo loo harayn jiray meeshaasuu dhex seexan jiray teendhooyinkan hadda somidan arag aroosyada iyo xafladaha iyo marka la qabo meel laga taagto somidan arag xafladaha iyo marka la qabo teendhooyinku waa weyn maxaa lagu yidhahdaa waxaan waa oo meelaha garoonada ay dadka xafladaha qaba iyo ay ku qabsadaan oo dhigtaan oo teendhada weyn ah yaa wax yaqaana ma meesha uguma dhantaan baan malayna mise teendhadiidaan fahansanaynba teendhada ma taqaanaan miya ha halkaasaa dhibku ka yimi xafladaha markaa leeyahay marar ka mid ah waxaa lagu qabsadaa huteelo soo mid arg ah waddanka qaarna waxaa lagu qabsadaa guryaha dadka qaar baa waxaysaa meelo bannaana inta tagaanoo bahal weyn oo dallaalimo camala la fidiyo haddeerba tii cabdirasaaq jeneraalka meeshii haddeer soomgaraysa ku qabanahayay ii sheega muctabarka haddeer lagu qabanayay hay soo garan maysaan bahashu weynada taalla magaceeda maxaa la ya yaa teendho soo idin kila ma garanayno teendhadaas weeye taasoo kale teendho marka dee baa darajooyin oo kala waaweyn marka teendho fii qubatin teendho ayuu ku dhex sugnaa oo lahu asaga u sugnaatay teendhadaasoo xamraa u guduudan teendhadaasoo min adamin harag ka samaysan ama saan haragga xoolaha laga bixiyo soo mid ah marka la qalanayo neefka haragiisa iyo saantiisa marka laga siibo oo la magdiyo dhogortii iyo hilibkiiya laga hagaajiyo ayaa la isticmaalaya waxyaalo badan baa loo isticmaalaa marka waxay ka samaysnayd maada ahaan min adamin harag ama saan haragga xoolaha qaala wuxuu yidhi wahab bnu cabdullaahi abu juxayfa ah fa kharaja bilaalun bilaal baa wuxuu la soo baxay biwuduu'in weyso muxuu la soo baxay weysuu la yimi oo nebiga usoo qaada nebigu u keeno marka nebigu baa ku weysaysanayay biyihii fa min naadixin fa minnaa waxaa naga mid ahaa naadixun mid biyaha isku firfirdhinaya biyihii nebigu uu ku weysaysanaya qofku markuu weysaysanayso biyo kama firfirdhaan ruux biyaha isaga ah iswaxa weyaan ismarmarinaya oo isku firfirdhinaya iyo wa naa'ilin mid kaas asaga ah kasii qaadanaya oo gaaraya kasii tiranaya qaala wuxuu yidhi abu juxayfa fa kharaja wuu soo baxay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam calayhi dushiisa xaalay ku sugan tahay xullatun isku joog xamraa'u oo guduudan ka'annii waxaad mooddaa buu yidhi anduru inaan fiirinayo eegayo ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhun caddaantooda qaala wuxuu yidhi wahab ibnu cabdilaahi tawada'a nebigu waa weysaystay wa addana wuu addimay bilaalun bilaallo wuu addimay qaala wuxuu yidhi wahab bnu cabdilaahi fa jacaltu waxaan bilaabay atatabbacu inaan raacraacayo faahu bilaal afkiisa haahunaa halkaan iyo wahaahunaa halkaan yaquulu wuxuu leeyahay yemiinan xagga midigtaa ah iyo wa shimaalan xagga bidixda ah xaya cala asalaah xaya cala alfalaax xaya cala asalaah xaya u kaalaya weeye cala salaati salaadda u kaalaya xaya kaalaya xaggee u kaalaynaa cala salaati salaadda xaya cala alfalaaxna waa maxay xaya kaalaya xaggee cala alfalaax liibaanta u kaalaya oo salaadda qofkii tukadaa wuu liibaanaya qofkan tukana waa khasaaraya uma rukizat waa loo taago waa loo muday waa loo muday lahu nebiga canazatun canazadu waa maxa yaa ushi magaceed muxuu ah eebo ama murjis ama kati somahayn ushii afka caarada dhuubnayd ushaasaa loo muday waa soo marree fa taqadama wuu hormaray nebigu imaamku dadka markuu tujinaya soo kama hormaro wuu hormaray saasaa laga wadaa wa sallaa wuu tujiyey wuu tukaday dadkiina wuu tujiyey adduhra duhurkii ragcatayna laba ragcadood duhurka maqaa la tukadaa nebigu halkan muxuu tujiyey laba ragcadood uma lam yazal kamuusan zuulin yusallii inuu tukanaya dadkana tujinayo ragcatayni laba ragcadood xataa rajaca ilaa uu kaga soo noqday ilalmadiinati magaalada madiina ilaa uu kaga soo noqday xadiidkani waa xadiid cadiimaho macaani badan buu ka hadlayaa koow wuxuu ka hadlayaa dadka ahlufadliga iyo aqoon-yahanka iyo culummada iyo meelaha markay safarka yihiin iyo xadarka markay yihiin oo joogaan ay tagaan iyo guryahooda iyo in loogu yimaado si looga faa'iidaysto oo dee nebiga waa loo yimid oo saxaabadii baa u imaanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa in loo khidmeeyo dadka kaa waaweyn macallimiintaada dadka abaalka kugu wax ku soo baray waxyaalaha loo loogu khidmaynayo khidmadu waa adeeg in loo adeego waxyaalaha loogu adeegaya waxaa ka mid a weysadoo kale iyo in loo soo diyaariyo ee wixii anfacaya loo keeno waa wax wanaagsan oo ixtiraam iyo dhaqan wanaagsan oo kusinaya nebiga ayaa weysada u keenay bilaal baa u keenay ushii xataa sutrada u ahayd waa loo mudo asagu muusan mudan teendhada nebigu uu ku dhex jiray asagu iskama samaysane saxaabadaa u sameeyey calayhi salaatu wasalaam marka nebigu ummaddo dhan waa ka fadli badan yahay laakiin dadka ahlu fadliga aho aqoon-yahanka aho nebiga sal alla alay wasalam dhaqankiisii laho culummada ah iyo dadka abaalka kuule waalidiinta iyo in loo khidmeeyo kabaha loo diyaariyo waysada loo diyaariyo shanladooda loo diyaariyo waa dhaqan wanaagsan oo duca kaaga dhacayso wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa dhar guduudan oo isku nooca in la xiran karo isku joog horta maryaha loo yaqaano waxa weeye maryaha inta badan aanu isticmaalo fotashaariga ma taqaanaa surweel iyo shaati isku nooca soo mida arag surweelka iyo shaatiga isku nooca iyo dharka isku noocaha isku joog loo yaqaanaa isku joog buu marka nabigu qabay calayhi xullatun isku joog baa ku sugnaa dushiisa seebay u ekaed xamraa u guduudan marka dharka oo isku nooca ah waa la qaadan karaa wax mushkilaana ma leh ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa nebigeenna dhudhunkiisa rag baa arkay inuu cadaabayna tilmaameen oo saxaabigu wuxuu leeyahay kaannii anduru ilaa bayaadi saaqayhi saaqayhi waa labadiisaan dhudhun bayaadkuna waa caddaanta kaannii anduru inaan eegayaad mooddaa laba qodob labadaba waa inoo faa'idaysa qofka noocaasoo kaleeto ah kudayashada mudan lugtiisa iyo in la fiiriyo balsu u labisanaya iyo in loo arko looga daydo iyo nebigu markuu labisanayo inuusan maryaha dhulka ku jiidi jirin eh maryihiisu ay kor ugu qaadnaayeen gabdhaha waxaa la rabaa maryahooda inay sii daayaan oo lagahooda ay u qarsoon yihiin laakiin ragga waxaa la rabaa asalka waxa ah inay kor u qaadaan maryahooda maryahooda inay kor u qaadaan baa asal ah taasna xadiidku inoo faa'ideynaya oo dharka in la gaabsaa raggu xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa dadku markay safar yihiin in la addimo nebiga iyo saxaabadu musaafiriin bay ahaayeen marka musaafirka la yahayna salaadaha afar afarta la tukado waajibka waa la gaabiya salaaduhu soo shan salaadood maaha qayba waxaa jira afar afar la tukado maxaa ka mid ah casarka kow duhurka labo cishaha saddex soo saddexaas midkiiba afar lama tukado intaad musaafirka tahay afartii labaad ka jaraysa maxaa tukan casarka labo duhurkana labo cishahana labo maxaa soo haray salaadii maqrib lama gaabiyo masalada ogaada si boqol sano haddaad safar tahay labaatan maalmood haddaad safar tahay salaada maqrib gaabis ma galo maxaa soo haray fajarka salaadii subax soo maaha ayana awal bayba laba ahaydba marka ayana gaabis ma galo labadaa lama gaabiyo laakiin kuwii afar afarta ahaa labaad ka dhigaysaa intaad musaafirka tahay intaadlaakiin adoo musaafira ah, haddaad dad tukanhayo caadiyo meel degan intaad u timaadid ku xiratid gaabin ma jirto gooni baad u tukan lahayd laakiin marba adag ayaga haddaad ku xiratid afarta ay tukanayaan baad la dhammaystiraysa wala faham qodobkaa waa saas wey xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno sutrada salaadda in loo dhigto nebigu markuu tukanaya maxaa loo dhigay sutra loo sameeyey salaada sutra marka u dhigo wax sutra wax wax un qiblada iska xejiyo kutubku markaas xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey saxaabada nebigu say u barakaysteen calayhi salaatu wasalaam biyaha nebigu ku weysaysanayay saxaabadu way badnaayeen labay u qaybsanayeen saxaabadu ciddii nebiga ka agdhoweyd biyaha nebiga ka fanfanaynaya gacmihiisa iyo wejigiisa iyo ayay isu dhigayaan barakaysi ay nebiga barakaysanayaan kii nebiga aan soo gaarinna kaas biyihii nebigu ay soo gaareen ayuu intuu yimaado kasii tirtiranaya war biyihii barakaysnaayo nebigaa gacantaada soo gaaray ama suxulkaaga soo gaaray ama wejigaaga uu ka tiranhayaa marka ma la fahmo intaa maxay kutusinaysaa marka nebigeena waa barakaysnaa calayhi salaatu wasalaam dhididkiisa xataa la barakaysan jiray timihiisaa la barakaysan jiray waxa weeyaan isagoo sidaa ay tahay biyihii uu ku weysaystaa la barakaysanaya calayhi salaatu wasalaam dadka ahlu fadliga ma la midba ah oo ayagana mala barakaysan kara oo wan wanaagsan o ahlu khayrka ah mise nebiga khaas ku tahay waa masale khilaafiya culamada qayb ka midana waxay qabaan waa caadi waa la barakaysan karaa qaybna waxay qabaan maya ayib salaada musaafir safarka salaada in la gaabiyo ayadana waa ka faa'idaysana weliba in la gaabiyaa fadli badan maadaama ruqsa rabaaniya taho ilaahay uuna siiyey adinka in la adimo meeshaan safar baa lagu jira waana la adimay soo maaha maxaa faa'iidaaha ku jirta koow waxaa ka mid ah shacaa'irta islaamka in la muujiyo meel kastoo aad maraysa islaamnimadaada ay muuqato laba waxaa ka mid a kelimatu tawxiid in lagu dhawaaqo meel kasta la gaarsiiyo saddex waxaa ka mid a addinkan in dadka lagu ogeysiiyo wakhtigii salaada inuu galay afar waxaa ka mid a dadka inaad ugu yeertid salaada jamaacada meeshaa laga addimaya si u soo aadaan shan waxaa ka mid a xataa haddaadan meeshaba islahayn dadba ma joogaan addinkaaga cid kastoo maqasha qiyaamada way ku markhaati furaysaa xataa derbiyada iyo quraanjada meelaha maraysa iyo kutaanta iyo dhiqlaha ayaa ku markhaati furaya qiyaamada inaad waxa weeyaan salaadda u adimaysa ku markhaati furayaan ayb can abi juxayfata waxaa laga wariyey wahb bn cabdilaahi assuwaa'iyi ahaa assuwaa'iyi siinka waad qaala wuxuu yidhi wahb bnu cabdilaahi ataytu waxaan u imid annabi nebigaan u imid sal alla alay wasalam asagaa lugihiisa kusoo raadsaday nebiga walxal huwa nebiguna fii qubbatin qubbada maxaan ku macnayna teendho uu ku dhex sugan yahay teendhadaasoo lahu asaga u sugnaatay teendhadaasoo xamraa'u guduudan teendhadaasoo min adamin harag ka samaysan ama maqaar qaala wuxuu yidhi wahab bnu cabdilaahi wahab bnu cabdilaahina dee waa magaciisa wahab kunyadiisuna waa abi juxayfa abi waxaa weyan juxayfa ah. wuxuu yidhi fa kharaja wuu la soo baxay bilaalun bilaal biwaduu'in weyso fa min naadixin waxaa naga mida mid biyihii isu dhigaya oo ismarmarinaya oo isu dhigaya biyihii nebiga laftirkooda wa naa'ilin iyo mid kasii tirtiranaya oo kaas asagaa sii gaaraya oo kasii tirtiranaya qaala wuxuu yidhi wahab bin cabdilaahi fakharaja wuu soo baxay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama calayhi dushiisa xaalay ku sugan tahay xullatun isku joog xamraa u ee guduudan ninku inuu xaragoodo dhar quruxsan qaato isu eg ceeb ma ah kaannii waxaad mooddaa anduru inaan eegaya ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhun caddaankooda dhudhummadu waa kuwan lugaha baa laga wadaa qaala wuxuu yidhi fatawada'a nebigu waa weysaystay wa addana wuu addimay bilaalun bilaallo wuu addimay qaala wuxuu yidhi wahab bnu cabdilaahi fajacaltu waxaan bilaabay atatabacu inaan raaraacayo faahu bilaal afkiisa haahunaa wahaabna waxaa laga wadaa adinka mu'adinku markuu soo wada allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar ashhadu a xaya cala salaa markuu soo gaaro dhanka midigtaa waxaa la rabaa inuu yidhahdo xaya cala asalaa oo midigta saas yidhaahdo bidixda markuu gaarana xaya cala alfalaaxdana xagga u yidhaahdo ma la fahmo arkaa sidaas xaya cala asalaa xaya cala xaya cala alfalaax xay calbidixda marka mu'adinkaas afka leexleexinayo markuu xagga usii jeedana xaya cala salaana afkiisa saasaan usii raacayaabi markuu xaya cala falaax yidhahdana afkiisaan saa usii raacayaabi atatabacu inaan raacraacayo faahu afkiisa mala fahmo sida laga wado saasaa laga wadaa oo muxuu afka la jejeedinayaa mu'adinku waxaa la rabaa kaylada inuu meel fog gaarsiiyo allah xaya cala salaa markuu leeya meel fog ay gaarto xaggana meel fog oo mikrofon hadduu haysa ka war oo mikrafoonku meel kasta sii gaarayo waxay leeyihin xataa mikrafoonka hadduu haysto hadduu caadi ugu addiman yahay cala salaam markuu maranayo haduu afka leexiyo tanaa sii qayla dheer meel fog sii gaarsii ayib afkiisa inaan raaraacayo yaquulu wuxuu leeyahy ka wadaa yamiinan xagga midigta markuu xaya cala salaa u leeyahay shimaalan xagga bidixda xaya cala asalaah war salaada u kaalayoy xaya cala alfalaax war liibaanta u kaalayoy uma rukizat waa loo muday lahu nebiga canazatun eebo ama murjis ama saalimow fataqadama nebigu waa hormaroo wasalla wuu tukaday adduhra salaada duhur ragcatayni laba ragcadood huma lam yazal kamuusan zuulin nebigu yusallii inuu tukanaya ragcatayni laba ragcadood duhurka keliya maaha waa salaadihii la gaabin jiro oo dhan xataa rajaca ilaa uu kaga soo noqday ila almadiinati madiine ilaa uu kaga soo noqday labadaa ragcadood buu nebigu tukanaya sal alla alay wasalam duhurka iyo cishaha iyo iyo waxa weeyaan iyo casarkaba can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey cabdulaahi bni cumar radi allahu allah ka raali noqday canhumaa asaga iyo aabihiba xaggood leanna cabdullaahina waa saxaabi aabihiisna waa cumar bn khadaab xadiidka inama alacmaalu biniyati ninkii cumar maahayn can rasuulilahi rasuulka alle wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama annahu rasuulku qaala inuu yidhi ina bilaalan bilaal yu'adinu wuxuu addimayaa bileylin ay fi leylin hameen dhexdiiye fakuluu cuna oo washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa aad maqashaan adaana bni ummi maktuumin ina ubni xataa yu-adina miya ilaa uu idiin adimo ibnu maktuum idin qoraya ibnu ummi maktuumin ina ummi maktuum aniga wuxuu qoryaa xataa tasmacuu ilaa aad maqashaan adaana bni ummi maktuum ina ummi maktuum waxaa weeyaan ina ibnu ina ina ummi maktuum adinkiisa xadiidkani mar kalena waan arki doonaa waxaan ku gaari doonaa siyaamka kitaabu siyaam iyo soonka wuxuu ka hadlayaa masaajidka nebigu laba mu-adin buu lahaa weliba waa ka badnaay lakiin laba mu-adin baa caan aha midu bilaal buu ahaa midu bilaal buu ahaa xadiidka hore waa inaga kusoo marray kan labaadna ibnu ummi maktuum baa loo yaqaanaa ibnu ummi maktuum marka magaciisa culimmadu way ku kala aragti duwan yihiin culamada qaar baa waxay leeyihiin cumar ibnu qays baa la yidhaahdaa marka kii la yidhaahdaba magacaasu caan ku yahay ibnu ummi maktuum nin indhool weliba ah muxuu ahaa nin indhool ah salaadii ramadaan marka marka la joogo oo waxa weyaan waqtigii suxuurta la gaaro salaada subax soo laba adin ma leh adinka hore bilaal baa iska lahaa wuxuuna addimi jiray adinka hore waqti aan suxuurtii la gaarin oo hore qofkii marka wax cuni lahaayo waqtigaa wax iska cuna wax iska cabdhi ma leh laakiin adinka salaada marka la gaaray yaa adimi jiray ibnu ummi maktuum markaas waqtigii suxuurta waaba dhammaato salaaddii subax adinkeedii weeyaane wax joojiyo waxbaha cunaynina intaa la fahmo marka bilaal hameen buu addimayaa waxaa laga wadaa waa adinka hore salaaddii subax waqtigaasna waxbaad cuni kartaa waxbaad cabbi kartaa wax dhiba ma ibnu um maktuumna goormuu addimayaa salaadda subax markay soo dhalato waqtigii suxuurtu waa dhammaado markaas adinka dambe markaad maqashid marka waa joojinaysaa taasina waa qodob muhima ah. xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa dadka in sharciga ilaahay iyo axkaamta sharciga loo caddeeyo kow waqtiga ay waajibka tahay qofka mu'minkaahoo soomi lahaa inuu cuntada iyo cabitaanka iyo wixii wax afurin lahaa iska daayo waa fajarka saadiqaaho dambeeto subaxa dambe marka waa adinka dambe marka la gaaro markaasay ku egta waxad cuni lahayd iyo waxad cabbi lahayd waxa ka horraysa way kuu bannaanta ee waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa hal masjid laba mu'adin inuu yeelan karo masaajidka nebiga yaa ka addimi jiray ibnu ummaktuum iyo bilaal hal masjid laba mu'adin ka badan xataa waa yeelan karaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa labada mu-adin mid walba wakhti u gooniyo oo adinkiisa lagu yaqaano inuu yahay oo haddii adinka hore aad maqashid waxaad leeay adinkan waa addinkii hore hebel waqtigu addimi jiray wey waan la kala garanayo lakiin wixii haddii la isku dhexyaaciyo waxa laga yaba dadku inay ku wareeraan indhoolka adinkiisu inuu ansaxayo ah, mu'adin laga dhigan karo iyo iimaanba waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideyn qof keligiisoo lagu kalsoon yahay hadduu war kuu sheega warkiisa in wax lagu salayn karo lagu qaadan karo mu'adinka ibnu umi maktuuma in dhoolkaa markuu addimay maxaan u deliishanaynaa salaadii subax in la gaaray waqtigii suxuurtan o dhamaaday soo ma mu'adinku waa hal ruux waxaan khalaas waa la gaara waqtigiisi fakuluu washrabuu can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey abi saciidin saciid aabihi alkhudriyi ee ree khudri loo aaneeyey oo loo nisbeeyey radia allahu canhu allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa goortii samictum aad maqashaan almu'adina mu'adinka adinka mu-adinkuu addimaya markaad maqashaan faquuluu dhahaya mila maa shay wax la mida yaquulu uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar markuu yidhaha maxaad leedahay allahu akbar allahu akbar baad ka daba odhanaysaa ashhadu an laa ilaaha illa allah markuu yidhahdana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasulilah hadaa tira asagiiba ma odhan xaggead sii farabaxsanaysaa asagii ashhadu an laa ilaaha illa allahu taagan yahay adugu intaa kaloo aad ku sii darto laa ilaaha ila allah markuu yihaahdo maxaad odhanaysaa laa ilaha illa allah ugu dambaysay waay laa ilaaha ila allah baad nooraysa haddaad laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuululahi oo asba ma odhan muxamedun rasullahi asba kuma darin laa ilaaha ila allahu dheh markaa kabacdi nabiga ku salli sal alla alay wasalam ducadii kaleeto soo arortayn akhriso weliba markii muadinku muadinku dhammaado ducadaa akhrisatid ilaahay baryo waxa dan ad leedahay adduunya akhraba weydiiso ilahi wuu ka aqbalaya insha allahu tacala nas baa ku arooray waxaa laga soo reebayaa muadinku wuxuu leeyahay dhaha sollaynama odhan waxaa laga soo reebayaa xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalax markuu leeyahy riwaayada muslim baa caddaysay xaya cala asalaah markuu leeyahy xaya cala salah kadaba odhan mayse ee waxaad leedahay laa xawla walaa quwata illa billah xaya cala alfalax markuu leeyahayna laa xawla walaa quwata illa billah sababtu waxaa weeye dee adinkan asaga iyo adiguba waa isla wadaagaysaan allahu akbar buu yidhi adna waa tiri laakiin xaya cala salah waxa weeye salaadda u kaalayo haddaadna tiri adigu salaadda u kaalayo laba mu'adin baad isla noqonaysaa adigina waad ka daba leeda isna waale salaadda u kaalayoy buu yidhi adna waxaad tiri u kaalayoy ma isagaad u yeeri mise asagaa kuu yeeri marka tan asaga waxaad leedahay xaya cala asalaax markuu yidhahdo laa xawla walaa quwata illa billah macnaheedu yahay salaadaas mu'adinku noogu yeeray oo uu leeyahay u kaalaya awood iyo xeelad midna uma lihiin haddaan ilaahay noogu kaalmayn ilah noogu kaalmayn macnaheedu wey saasaa laga wadaa baabu istiqbaali lqiblati qiblada ujeedsigeeda ayuu u baabiy soosaa idiin qori maayo baabu istiqbaali lqiblati qiblada usiijeensigeeda waa la soo weysaystay waa la adimay waa waxaweeye waa la aqimay salaaddii baa la gaara marka salaaddii marka la aadahayo la tukanayo xaggee loo jeensan saddex xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa kii hore maaquu ku sheegay afar can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar waxaa laga wariyay radia allahu canhumaa anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yusabbixu mid ku sunnaysta ha odhan markaad macnaynayso yusabbixu mid subxaana laysta ma aha yusabbixu mid ku sunnaysta calaa dahri raaxilatihi gaadiidkiisa dushiisa gaadiidka dushiisa waa maxay gaariga dushiisa diyaaradda dusheeda gudaheeda lagu jiro dameer baad fuushan tahay faras baad fuushan tahay neef geelaad fuushan tahay gaadiidka dushiisa waxaa la saaran yahay dushiisa soomaa gaadiidka dushiisuu ku sunaysan jiray xaydu meel allaala meeshii kaana uu ahaado wejhuhu wejigiisu meel kastaa ula sii jeesato mar hadduu gaadiid saaran yahay meeshay doonto ama qablada ha la aado ama koofur ha la aado ama xaggaa ha la aadee meeshay u jahaysataba waxa weeyaan wuu u sunaysan jiray yuumi'u wuu ishaari jiray uu midaari jiray ra'sahu madaxiisa bira'sihi madaxiisa waa sheegi doonaa wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumarra wuxuu ahaa yafcaluhu arrinkaa mid sameeya hu arrinkaas wa fii riwaayati riwaayad kalea waxay ahayd kaana nebigu wuxuu ahaa yuutiru mid ku witriya calaa baciirihi neefkiisa geela dushiisa walimuslim muslim waxaa u sugnaaday kayra annahu laakiin nebigu laa yusallii ma tukan jirin calayhaa gaadiidka dusheeda almaktuubata salaadaha waajibka ah ee la waajib yeelay almaktuubata salaadaha la waajib yeelay walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday ilal faraa'ida waajibka ma oo macnaheedu yahay gaadiidka ayuu ku dul sunnaysan jiray ilal faraa'ida waajibka ma ahani salaadaha waajibka markii la gaaro gaadiidka wuu kusoo degaya dhulku ku tukanaya ayb xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa in la isku baraaruujiyo riwaayada xadiidka oo xadiidkii la wariyo iyo in lagu dhaqmo labadaasba waxay ku tusinayaan xadiidkii inaad warisid kuna dhaqantidi waxay ka xoog badan tahay inaad warisid keliyo aadan ku dhaqmin cabdullaahi bni cumar fiiri xadiidka isagaa warinaya wuxuu wariyey nebigu gaadiidka dushiisa inuu ku sunnaysan jiray asagii cabdullahi bni cumar ahna muxuu sameeyey wa kaana bnu cumara yafcaluhu wuu samayn jiray wixii xadiidka ku soo gaara dadkana u sheeg aduuna ku dhaqa taas waa qodob xadiidku wuxuu labaadu inoo faa'iideeyey salaadaa tukanaysaa salaad sunna hadday tahay qodobkaa aada ugu baraaruga salaadaa tukanaysaa hadday sunno tahay gaadiidna aada saaran tahay gaari diyaarad faras dameer geel baqal wax kale doon markab gaadiid baad saaran tahay salaadduna maxay tahaan nidhi waa sunno qiblada inaad u jeesataa laazim kuguma ah hadda qibladiisu halkaa ma jirto halkaas gaariga kuula socdood halkaa u tukanaysa allaahu akbar xaggaasaad u tukan halka asagoo kula socdaad xaggaa u tukan xagga asagoo kula socdaad xalkaa u tukan qibladii inaad u sii jeesataa waajibkuguma aha qodobkaasi xadiidku waa inoo caddeeyey wuxuu labaadoo xadiidku inoo caddeeyey oo aan ka qaadanayna qofka waxaa weeyaan soconaya inay bannaan tahay inuu sunnaysto xataa isagoo soconahaya gaadiidkiiba haddii adoo saaran oo uu soconahayo la yidhi sunnayso dee adoo lugeynayana waad waad xihan kartaa allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin araxmaan raxiim maalik yowm iddiin hadday danu kuu keento waa ku sunnaysan kartaa sidaas lakiin ogaada waxaan ka hadlaynaa waa sunnada xadiidku wuxuu kaloo aan ka faa'idaysanaynaa culimmadu isweydiiyaan sababka keenay salaada sunnada ah in gaadiidka dushiisa lagu tukado qiblada in loo jeensadana aysan laazim ahayn waa maxay waxaa la rabaa cibaadadaadina inaad wadatid dadkaa socotadaana aadan ka harin labadiiba waa lagu fudeediyey gaadiidkaaga saarnow baabuurkaaga diyaaradaada dadkiina ha ka harin cibaadadaadina wado ayib taasina waa masale muhiima waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyoon aragnay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu witrin jiray gaadiidka dushiisa salaadda ragcadda witirka ahi ama watarku hameenkii leylka la tukadaaye ma waajib baa mise ma aha culummadu waa isku hayaan ayib qodobadaasi marka waa qodobo muhiim ah salaada waajibkaa haddii la gaaro waxaa waajib noqonaysa gaadiidka ka soo deg dhulka imow qibladana u jeenso ma la fahma intaa qibladana u jeenso laakiin ka waran salaadii waajibka ahayd baa la gaaray qibladiina uma jeensan kartidoo khiyaarba ma lehe diyaarad baa saaran tahay mana lagu joojinahayo wax lagu joojinahayo lama arko warii joojiyo haddaad markaa yeelahayaan haddaad istaagtiinna diyaaraddaa ka dhacaysaaba ama ma taagnaan karti maxaad samaynaysaa sidaa aad tahay ku tukanaysaa sidaa aad tahay meel alaala meeshaa usii jeedid baad ku tukanaysaa culaysna male insha allahu tacaala waxaa muhiimadda leh waxaa weeye in la isweydiiyana mudan kaana wuxuu ahaa yusabbixu mid ku sunnaysta calaa dahri raaxilatihi gaadiidkiisa dushiisa xaydu meel allaala meeshii kaanuu ahaaday wejhu wejigiisu meeshuu doonaa usii jeedo yuumiu bira'si maxaa laga wadaa yuumiu waxaa laga wadaa hadda soo kursi kuma fadhiyo anoo kursi ku fadhiya haddaan u baahday inaan tukado laba waxeelood midna ii suurtoobi mayso inaan weji dhulka dhiga ma ii suurtooba sababta dhulan dhul aan weji dhiga ima dhawaba saas maa ma ii dhowo marka maxaan sameeyaa marka waxaad samaynaysaa adoo salaaddii ku xihan salaaddaadii ku xiran tahay waad fooranaysaa madax yuu mi uu ishaarayaa madaxa maalan rukuucdii markii la gaaro waxda allaahu akbar xoogaa yar baad wejiga saas leeda gaadiidkana waa kula socda haddaad doonto hadduu doona wuu kula ruxanhaya danka ha ka geli samica allaahu liman xamiid sujuuddii markii la gaaray dhul aad ku sujuuday ma jira soo ma aha meeshii rukuucda wejigaagu jooga waa ka sii hoos maranaysaa allaahu akbar baad leeda marka subxaana rabbi alcalaa subxana rabbi alcalaa yuumi uu ishaarayey uu foorarinayay bira'si madaxiisa saasaa laga wada hadda ma fahamteen qaabkaasaa same laakiin haddaad tidhaahdid maalan neef geelaad dul saaran tahay waxaa tira waa ku dul sujuudahay kuriskiisi isagaaba laga yaaba inaad ka dhacdid meelaad ku sujuudday aad weyday ayib marka masaa'ilkaasi waa masaa'il muhima aad ugu baraaruga can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia radiallaahu allah ka raali noqday canhumaa xaggooda qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti annaasu dadku biqubaa'in masaajidka quba ay ku sugan yihiin fii salaati subxi subaxa salaadiisii dhexdiisa dhexdeeda id waktigaasaa jaa'a waxaa u yimid hum dadkii aatin mid yimaada ruux baa u yimid dadkii ayaguna maxay ku sugan yihiin salaaddii subax bay ku jiraan qof baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina nabiya nebiga qofkii baa la hadlaya dadkiio salaada ku jira ina nabiya nebiga sala alla aleyh wasalam qad unzila waa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata caaway qur'aanun qur'aan waqad umira waxaa la faray nebiga an yastaqbila inuu usii jeensto alqiblata qiblada alkacbata kacbadana waa riwaayad kaleeto kacbada iyo qibladina waa isku mid fastaqbiluu usii jeensta ha ayada riwaayada daaraqudina waxay ahayd alaa fastaqbiluuhaa warhooy usii jeensta wa kaanat waxay ahayd wujuuhuhum dadka wejiyaashoodu ila shaami xagga shaam bay usii jeedayo qiblada umaysan jeedin markay salaada tukanayeen fastadaaruu way wareegeen ila ilalkacbati kacbada xaggeeda ayayna u soo wareegeen xadiidkani waa xadiid waxa weeye jumlooyin aad u tira badan iyo wax badan buu kulansanaya wuxuu ka hadlayaa waagii horeeto nebigeennu sala allahu calayhi wasalama wuxuu u tukan jiray kacbada meeshan hadda u tukanu u tukan jiray waagii dambaa waxaa layidhi halkaa iska dah xaggee shaam shaam waxaa la loo yaqaanaa waddankan falastiin suuriya waddamadaaso dhan baa waxaa loo yaqaanaa shaam loo yaqaanaa baytulmaqdes marka halkaa usii jeensaaliy kacbadana iska dah qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatara almasjid alxaraam waagii dambe marka wuxuu u tukan jiray shaam xaggeeda kacbadiina wuu iska daayay inuu u tukado waa laba marxabood soo markii hore xaggee u tukan jiray kacbada kabacdina waxa la iska daayo waxaad u tukataa shaam sidii shaam loogu tukanayey aad wuxuu u jeclaa meeshaan kacbada ahoo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay dhiseen oo awowayaashiisa inuu halkan usoo jeensto aad u jeclaan jiray ilahay wuxu yidhi waan aragnaa inaad halkaa jeceshahay wixii hadda ka dambeeya kacbada qiblo kuu ah kacbada u jeenso masaajid baa meeshii ka dhisan masaajidkii nebiga keliyu ma dhisnayn oo madiine ku yaalay qubow nebigu uu soo dhisay baa masaajidka oo ah oo ku tukanayaan dad badan oo muslimiina magaalada daafaheeda kala degan oo salaaddii waxa weyn salaadii qibladiiyoo la bedelay oo shaam laga soo bedeloo kacbada loo soo bedelay baa ree qubow weli waxay u tukanahayaan shaam oo waxay u qabaan dee telefoonna markaa la dirayana ma jirin laakiin waxyigaaba ka xeel dheeraaba waxay u qabaan weli shaam in loo tukanaya iyagoo salaaddii subax ku jira oo shaam usii tukanaya buu ninkaani u yimi markaasuu la hadla muxuu ku yidhi nebiga xala qur'aan baa lagu soo dejiyey ninkaanu dadku la hadlayo maxay samaynayaan way tukanayaan soo maa haddaba adoo tukanaya waa lagula hadli karaa waxaan ku odhan karaa markaad salaadda tukatid layrka dami markaad salaadda tukatid casho ii keen markaad salaadda tukatid meel hablaan aadayaa igu imow laakiin haddaad tiraa hayo waayaha iska sii soco salaaddii waa kaa burtay hadalkiisa waad maqlaysaa ujeeddadii uu kuu sheegay salaadaada iska wado markii salaadda aad ka baxdi danayso ma la faham qodobkaa marka wuxuu yidhi nebi maxamed xala qur-aan baa lagu soo dejiyo kow waxaa la faray inuu kacbada iyo qiblada u soo jeesta labo idinkana dee waad fartoon sidaa sameeyay waa keligii markhaati iyo caddaynkee looyar ma haysataa iyo midna maysan odhan laakiin waa lagu kalsoonaa hal nin warkiisa lagu kalsoon yahy waxbaa lagu salayn kara haddaad samaynayso marayn mu'adinko kale warkiisi way qaataan ayagoo salaaddii ku jira ayay kala wareegeen salaadi bay ku jiraan garo meeshay u jeedeen waa ka wareegeen qibladii u soo jeesteen halkaa waxaad ka qaadanaysaa hadda soo qiblada halkaa ma aha mararka qaarkood baa qibladu isaga kaa darmanaysa diyoobaysa waa dammaadaysa halkaadoo u tukanaya haddaan kuu imaado ama dad badan intay kuu yimaadaan ku yidhahdaan qibladii xaggay jirtaa xaggaad u tukanaysa waad kala wareegi waxaana laga yaabaa salaadii laba ragcadood baaba xagga usoo tukatayba halbaaba ku dhima maqhribkii wax dhiba ma leh labadiina waa ku ansax tana xaggaad u tukan intaa ma fahanteen waxaa taa kasii daranba oo mararka qaarkood dhici karta keligaabaa ta waxba kuu sheegana ma haysatid halkaasay qibladii kula noqota allaahu akbar hal ragca markaa tukatay baa waxaa niyadaada boqolkiiba boqol ku badatay meeshaad u tukanaysaa khalad inay tahay qibladiina xagga kaa jirto ragcadda labaad xaggaad u jeesanaysaa xaggaad u tukan ragcaddii labaad xagga markaa u tukatay haddana haddaad ogaatid inaad khaldan tahay oo aad tidhaahda watane sax ma ah markii horaabaad soo markii horena waa khaldana haddana waa khaldanayd xaggee xagga tii saddexaad baad xagga ula tukan saddexdii ragcadood midba jihaad u tukatay soo maah waa kaa ansaxaysa wax dhiba ma leh sababtoo ah waxaa waajib kuwa ah habda meeshaad aaminsan tahay qiblada inay tahay inaad u tukatay meelaad aaminsan tahay qiblaba inaysan ahayn salaaddiina waajib ay tahay ma aadaysid waa hagaag taasi marka waa qodob oo laba jiho ayaa salaaddii loo tukaday afarta ragcadood oo cishaha iyo duhurka waxaa dhici karta midu meel inaa u tukatid oo waxa weeyaan adoo diyowsanoo waxsi kaa yihiin wuxuu xadiidku inoo faa'ideynayaa salaada markaa tukanaysa inaad ku dadaashid dhanka qibladu ay kaa jirto ku dadaal intii aad waxa weeyaan awoodi kartid qofkii meelaan qiblada ahayn u tukada isagoo halmaansan sidaasna ku dadaala markuu salaadii ka baxayna ogaada qiblada inuusan u tukan ka warrama asalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah waxaad ogaatay meesha qoraxdu ka soo baxdaba inaad u tukanaysi maxaad samaynay waa waa ansax salaadaadi okay wey waxba kaama khaldana soona celin maysa xataa waa kuu jirtaa salaadaadi waa kuu jirtaa xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah qofka aysan dacwadu iyo xujadu gaarin oo xujadii aysan ku qumin dee dembi ma saarna hadduusan asaga qusuur xaggiisa jirin nimankaani salaadii oo qiblada in loo tukada ay waajib tahay bay shaam weli u tukanayaana waa hore la nasakhay xukumkeedii marka hore la nasakhay laakiin adiga weli daliilku ma soo gaarin markuu soo gaaray ayay waxa weeyaan dhaqan ku dhaqmeen arrinkaas ku dhaqmeen can cabdilaahi bni cumara an abd can anas ibni siriin waxaa laga wariyey can anas ibni siriin ku socoliya solama fahmi can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhuma cabdulaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti annaasu dadku biqubaa'a meesha quba la yirahda ay ku sugan waa masaajidka quba weeye masaajidkii quba weeyaan in biquba laylayihahda keli ah iyo biqubaa'a in la yidhahdoo lamado labaduba way bannaan yihiin sarfi iyo maalainsarif labaduba way ku bannaan yihiin mudakar in laga dhiga iyo mu'anath in laga dhiga labaduba way ku bannaan yihiin dayib marka waa masaajidkii ahlu quba oo ree quba waa masaajid weyn hadda meeshaa ku yaallo aad u wanaagsan oo nebigu uu dhisay sala allahu aleyh wasalam biqubaa meesha quba la yidhah masaajidka quba la yidhahda fii salaati subxi salaadii subax id wakhtigaasaa jaa'a waxa u yimid hum ayaga aatin mid yimaada faqaala wuxuu yidhi ina annabiya nebiga sala allahu caleyhi wasalama qad unzila waa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata caaway qur'aanun qur'aan waqad umira waxaana la faray an yastaqbila inuu u jeensto alqiblata qiblada ama alkacbata kacbada fastaqbiluuha idinkuna usii jeensta kacbada wa kaanat waxay ahaatay wujuuhuhum nimankaa wejiyaashoodu ila shaami xagga shaam fastadaaruu way wareegeen ila alkacbati kacbada xaggeeda ayay u soo wareegeen qiblada marka la wareejinayey sanadkii labaadood hijrigay ahayd salaada muslimiintu ay tukanayeen oo baytulmaqdes ay u tukanayeenna lix iyo toban bilood bay halkaa u tukanayeen baytulmaqdes iyo shaam ay u tukanayeen shan iyo toban lix iyo toban bilood ayay halkaa u tukanayeen kabacdina waa la soo waa la nasakha xukumka asaga ah saxaabigan dadkan u yimid oo yidhi hawshaa iska daayo xagga u tukada cabaad ibnu nahiki alansaari baa loo yaqaanaa culamada qaarkoodna waxay cabaad ibnu bishrin weeyaan qaarkoodna waxay cabaad ibnu wahab nin saxaabi u ahayo qaymo badan ayib can anas ibni siriin anas ibnu siriin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi istaqbalna waxaan ka hortagnoo soo dhoweynay anasan anas xiina qadima markuu ka soo galay minashaami shaam ha shaam xaggeeda markuu ka yimid reer basray ahaayeenoo ayagu basray joogaan asaguna shaam buu ka yimid fa laqiinaa waan la kulannay hu asaga bicayni tamri meesha caynu tamri loo yaqaano waa meel ciraaq ku taalla wey fa ra'aytu waan arkay hu anas ibnu maalig yusallii xaaluu tukanaya calaa ximaarin dameer dushii buu ku tukanayay anas muxuu dul saaran yahay dameer weliba salaad buu ku jiraa wa wajhuhu wajigiisuna min daljaanibi dhinac ayuu jiray yacnii can yasaari alqiblati qiblada meel bidixdeeda huna u tukanayo qiblada kuma aadanayn fa qultu waxaan idhi ra'aytuka anasow waan ku arkay anas ibnu maalik baa waxaa su-aashaa weydiinaya anas ibnu siriin anas ibnu siriin waa taabici ra'aytuka waan ku arkay tusallii xaalaad tukanaysid ligayri lqiblati qiblada meelaan ahayn adoo meelaan qiblada ahayn u tukanayaan ku arkay fa qaala anas wuxuu yidhi lowlaa annii anugu ra'aytu haddaanan arki lahayn rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yafcalu samaynaya hu arrinkaas maa facaltuhu ma sameeyeen marka macnaheedu waa maxay inaan sidaa sameeya rasuulkan kaga dayanaya haddaana rasuulka arki lahayn asagoo samaynayana anna ma sameeyeen xadiidkani dhowr qodob ayuu inoo faa'iideyn kow waxaa ka mid ah gaadiidka dushiisa in lagu dul sunnaysan karo lagu tukan karo xaggee laga qaadanaya dameerka waa anas ku dul laba waxaa laga qaadan salaaddu dee hadday salaad sunnaa tahay weeya tan kale haddaysan daruuro keenin ma lagu tukanayo gaadiidka laba xadiidku wuxuu ina tusinayaa salaada sunnadaa dameer in lagu dul sunnaysan karo dameer saddex wuxuu ina tusin saxaabada nebigu cibaadadoodu nebigay kaga dayan jireen nebigoo samaynaya haddaanan arki lahayn ma sameeyeen macnaheedu waa maxay wixii nebigu uu sameeyey rabaan mar walba inay ku daydaan qowlkiisa iyo ficilkiisaba sala allahu caleyhi wasalama xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qofka saaxiibkaaga iyo ehelkaaga iyo xigtadaada iyo markay safarka ka imaanayaan in lasoo soo dhaweeyo soomaalida hawsha waa ku fiican yihin ayraboorka looga hortegayaa baawur bay qaadanayso mid arag waa la soo dhaweeyaa waa waa fiican markuu baxyana waa la suguntiya waa dhaqan fiican waaye anas waa laga hortegay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa macallinkaaga wuxuu kuu sheegay ama cilmi ah wax ka duwan asagoo samaynaya haddaad aragtid ama xoogaa ishkaal ku galo inaad weydiinta war macale hadda sidaasu adigina yidhi ana saanaad samaynaysaa see waxu jiraa sidee ku dha maxaa laga wadaa waxaa la yaqaanay qiblada in loo tukado soo ma ahayn ana sidaasuu dadka bari jiray laakiin maanta waxaa la arkay asagio dameer saaran qibladu meel ahan u tukanayo ra'aytuka waan ku arkay bi aduu qiblada meel ahan u tukanayo asna wuu sheegay waliba daliil buu sheegay wuxuu yidhi nebigaa sameeye oo nebigoon samaynaya haddaanan arkeen ma sameeyeen bu daliil buu marka hawshii kaga jawaabay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey wixii xoogaa mugdi kaa galo oo aad rabtid bal inaad wax ama aad wax sahdid erey wanaagsan in lagu cabiro aan khalad baad samaysa salaad maxaad qiblada meelaha lagu tukanaysaa intaad odhan lahayd waan ku arkay qiblada meel aanhayn adoo u tukanaya labada erey sooma kala fiicna iyo khalad baad samaysay qiblada meel ahayn baa u tukatay orod salaad soo celi bilaas baad safarka uga timid kala fiican erayaashu marka qofka markaa xataa wax usaaxaysid markaad rabtid inaad waxa weeyaan hubsatid erey wanaagsan kusoo bandhig erey wanaagsan kusoo bandhig ayib taana xadiidkuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa can anas ibni siriin waxaa laga wariyey anas ibnu maalik ayuu wuxuu u ahaa mawle isaga abiis buu xoreeyey xataa qaala wuxuu yidhi istaqbalnaa waan soo qaabillo waan soo dhoweynay anasan anas xiina waqtigii qadima uu ka soo galay min ashaami shaam falaqiinaa waan la kulanay hu anas bicayni tamri meesha caynu tamri loo yaqano meel magaceen fa ra'aytu waan arkay hu anas yusallii xaalo uu tukanaya calaa ximaarin dameer dushi dameerka dushiisu najaas ma aha waa lagu tukan karaa waana la fuuli karaa hadduu ku taabtana kale ma aha walxaal wejhu wejigiisu min daljaanibi dhinaci uu jira yacnii can yasaari lqiblati qiblada dhinaceeda meel qiblada ka duwan oo bidixdeeda ah can yasaari lqiblati qiblada bidixdeeda fa qultu waxaan ra'aytuka waanku arkay tusallii xaalaa tukanaysay likayri lqiblati qiblada meelaan ahayn faqaala anas wuxuu yidhi lowlaa annii anugu ra'aytu haddaanan arki lahayn rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama oo yafcalu samaynaya hu arrinkaas maa facaltuhu ma sameeyeen wallahu aclam w sal calaa nabiyina mxamedin waalih